بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشركii شhanaad ee kitaabkii safiinة cashirkeenana wuxuu ka bilaabanayaa maanta tayamumka ama gabagabaysiga iyo axkaamtiisa dalka mualifku yihi faslun asbaabu tayamumi halaahatun asbaabu tayamumi sababaha gabagabaysiga banneeya halaahatun saddex waaye mid kamid a ah qofku inuu gabagabaysto oo halkii biyaha uu ku weysiiya tahaaro qaadan lahaa xadadka uu ciidda isticmaalo saddex sababood midkood baa banaysa mid kamid a haddii la helo ama ka badan qofkaa gabagabaysigu ku tahaaro qaadanaya haddaba asbaabta intaynaan gelin aynu waxaynu baraarujinaynaa in biyo marka la waayo ciidda lagu tahaaro qaato la boodhaysto ama la gabagabaysto waa khasaa-ista ummadda nebi maxamed oo gaarka ah ee aan ummadihii hora la siinin bay ka mid tahay nabigaana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ku sheegay xadiid ka asaxay in ilaahay siiyey shan arrimood oo ramadihii ku horreeyey la siinay wuxuu uhi uciitu khamsan lam yucطahunna axadu min qabli shan baa ilaahay siiyey hortay cid la siiyey aynan jirin shantaa waxaa ka mid ahaa wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuran dhulka ilaahay wuxuu iga dhigay oo dhan masjid meel lagu tukado iyo mid daahiroo lagu tahaaro qaato fa ayumaa rajulin min ummati adrakathu salaatu falyusali qof kastoo ummadayda kamid a oo ay salaadu meel ku qabata ha tukado ummadihii hore salaadoodu meelaha loogu talagalay cibaadada keliya ku asixi jirtay qasab bayna ku ahayd iyada inay la aadaan lakiin ummaddan rukaska iyo ilaahay fadliga nabigiisa siiyey bay ka mid tahay xadiidkaasna bukhaari iyo muslim baa saxiixeynkooda kusoo saaro oo ku wariyey min xadiidi jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma wa ardaahuma haddaba laakiin saa doonta isaga samee ma aha waa in la helaa wax banaynaya asalku waa weysada biyaha in la qaato gabagabaysi bood ahna waa markii saddex mid kamida la helo ko wuxuu yihi marka asbaabu tayamumi sababaha gabagabaysiga baneeyaay halaathatu saddex wey midka koobaadi faqdulmaayi biyo inaad weyda wey biyaabaad weydayba salaadiiya waktigeediina waa ku hayaa tahaarana ma qabtid tahaarada ama tii yarayd ee wayse la-aan noqoto ha noqoto ama tii weynaydu qabays xataa ad u baahan tahay ha noqoto ilaahay waxuu qur-aankiisa ku yidhi falan tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan tayiban biyo haddaydaan helin oo falam tajiduu markay waysadu idinka jabtay aydaan helin maa-an biyo aydaan helin fatayamamuu gabagabaysta saciidan ciid ku gabagabaysta tayiban oo dha daahira aayaddaas saddex arrimood baa layna sheegay inaan biyo weyno kow waa sabab banaynaya markaan gabagabaysanayno laba arrimood inaan eegno saciidan tayiban ay noqoto shuruudda inoogu iman doona arrintaa ciidda la isticmaalayo biyo la-aan darteed xataa haddii waktigu dheeraado waa la isticmaalayaa waxaa nabigaana ka sugan sala allahu alayhi wasalam xadiid imaamu abu daawuud tirmidi nasaa-i iyo ba ay ka wariyeen xadiid min xadiidi abi darrin radia allahu canhu wa ardaahu in nabigeenu uu leeyahay asaciidu ayibu tahuuru lmuslimi walow lam yajid ilmaa cashra sinin biyaha ciidda wanaagsan ee daahirkihi qofka muslimkihi wuxuu ku taarhaala qaata wey xataa hadduusan biyo helin toban sanadood toban sanadood xataa haddaadan biyo helin waad ku tahaaro qaadan laakiin wuxuu yihi fa idaa wajada almaa biyo haddii uu helo falyattaqi illaaha walyumissa bishratahu ama walyumissahaa bishratahu haddii uu biyo helo ilaahay ha ka cabsado oo jirkiisa biyaha ha taabsiiyo dadan biyo helin intay dooniha kugu qaadatee ciiddaa unbaad isticmaali biyo haddaad hesho saabtaad u gabagabaysanaysayna biyo la-aanta ay ahayd iyadana waxaa lagaa doonayaa inaad jirkaaga taabsa fa ina dalika khayru saasaa u khayr badan xadiidkaana sheekh naasir raximah allahu tacaala ilwaa lghaliilka xadiidka raqam kon boqol konton iyo saddex baad ka helaysaa taasi waa sababka koobaad sababka labaad walmaradu jiro iyo xanuun inay tahay wey waad xanuunsan tahay biyo aan kuma haysee waad jaban tahay boog baa kugu taalla biyihii baadan xubinkii tahaarada aadan marinba karinba qur-aankana waa ka ku yidhi wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaa axadu minkum min algaayiti aw laamastum nisaa falam tajiduu maa-an fatayamamu maadaama safarkii iyo maradkiiba wada raaciyey maradka culimmadu waa muttafaq calayhi fuqahada khilaaf kama taagna maradkaana waa loo gabagabaysan qofkaasi biyola aan maaha laakiin goortii jirkiisa ilaahay caafiyo oo xanuunkii uu weys inuu weysaysan kara gaadho baa laga doonayaa inuu isagana biyaha isticmaalo waxaa maradka lamid a ah inaadan xanuunku haynine aada ka cabsanaysa biyo haddaa ismariso qabow baa jooga dhacaya meel qabow baad joogtaa biyo iyo janaabaad kugu dhacdood u baahatay biyihii mana marsan kartidoo waa qabow lafahadaad u baqaysaa iyadana waa la ogol yahay imaamu axmed iyo abu daawuud waxay ka wadiyeen xadiidkii camr ibn alcaas radia allahu canhu wa ardaah dagaalkii qaswadii daatu salaasel la dhihi jiray marka loo daray loo diray isagoo ciidankii hogaaminaya isagoo ciidankii hogaaminaya ayay janaabo ku dhacday markay ku dhacday buu ka cabsaday biyihii lafihiisa uga cabsaday maadaama lafihiisa uu uga cabsaday uu iska gebagabaysay dadkiina waa tuki nabiga markuu u yimid ee loo yeedhay ee la yidhi maxaad saa u samaysay wuxuu yihi qowlka ilaahay baan waan ka cabsaday buu ihi in iktasaltu an ahlik in halagsa waan ka cabsaday bui markaasaan xasuustay qowl allahi tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina hadirina ilahay waa idin naxariistaa waan gabagabaystay kadibna waan tukaday nabigu waa ku qoslo waxaa dhihin waa aqbalay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xanuunka iyo maradka iyo qofka khatar markay gelinayso isagana kaa lamid ah markii nabiga xilligiisii sala allahu alayh waalihi wasalam ay dad saxaabada oo jihaad aaday mid nabar madaxa kaga yiilay uu u baahday uu janaabo ku dhacday uu yidhi dadkii war niman yahow biyaha waan ka cabsanayaa ma gabagabaysan karaa markaas waxay dhaheen maya waa qabaystay kow waaba dhintay nabigu waa ka qataluuhu qatalahum ullah way dileen buu yidhi naga allaha ka dhigay alaa sa'aluu idaa lam yaclamuu bay weydiiyaan dadka haddaynan garanaynin fa innamaa shifaau lciyi su-aal ninka jaahilka ah, dawadiisu jahliga waxaa lagu daweeyaa waa su-aal dadka garana inaad weydiiso inuu gabagabaystaa ku fillay u nabigu sal alla alay wasalam maradka iyo khawf min alkhalaaki oo qabow iyo wax lamida ah, iyana waa loo gabagabaysan karaa xaaladda afraad iyo sababta afraad saddex saddexaad baan lehe banaysay mualifku sheegay walixtiyaaju in loo baahan yahay weeye ilayhi ila almaayi biyaha loo baahan yahay licatashin xayawaanin xayawaan nafleybaa ooman muxtaramin xurma leh adigiibaaban oon uga maarmin xoolahaagiibaan oon uga maarmin dad kaloo muslim iyo gaalba xurma leh baa kula socdoon uga maarmin haddaba in la cabo oo wax lagu karsado iyo in lagu weysaystana biyihii uma qaybsamaan naftaa la hormarin tanna ruksadaa la qaadan baahida loo qabo iyo ku filaanshala aanta waxaa laga dhigayaa xukumka ka xukmi lmafquudi mid la waayay xukunkiisoo kalaa laga dhigi walixtiyaaju in loo baahan yahay baa saddex ku ah ilayhi ila lmaayi biyihi licatashi xayawaani nafla ooman muxtaramin xurmo leh wakadalika cuntadiisiina waa lamid wagayru lmuxtarami xayawaanka haddii su-aal timaada haddaba xayawaan xurmale baa la jiriye kaan xurmada lahayn iyo ka xurmada leh maxaa lagu kala gartaa waxaynu leenahay ka xurmada lihi waa asalka naflo oo dhan inuu xurmo leh waxaana u daliila wax kastoo naf leh wixii aad ku bixiso inaad ajir ka helayso oo beer kasta oo qoyan inaad ajir ka helayso oo nabigeenana sala allahu alayh waali wasalam sidaa axaadiidu ay kaga sugan tahay beer kasta oo qoyan in ajir laga helaya qof dumar ahayd oo zaaniyad ahaydna loogu dambi dhaafay ay ay waraabisay naflihii aadamaha ee kale iska badaaya haddaba waxaa tira kooban midka midkaan muxtaramka ah inaan xurmada lahayn ee dhimashadiisu ayna wax qiimaa ku fadhiyin ama habal la dilo la yiri kuwaasuu tirinaya marka hayru lmuxtarami iyo waayru lmuxtarami kaan xurmada lahayni sittatun lix nooc wey kow taariku salaad in salaada ka tegay taariku salaad hala dilaalaysa oo sharcigaaba wuxuu ahaa salaada uu ka tegay hadduu waqti daruuraheedii baxo in la kala toobad keeni waayo in la dilo kii sidaa hala dilo lalahaa inaad noolaysaay xurmaya maba lahaa hadduu iskaba dhimanayo ha dhintee laba in la dilana qur-aankaaba tilmaayo fa in taabuu wa aqaamu salaata wa aatawu zakaata fakhalluu sabiilahu maayo daaya laakiin hadday toobad keeni waayaan salaad tukan waayaan zaka bixin waayaan madaxa ku dhufta waa laba wazani qofka zinaystay almuxsanu horena usoo guursaday qofna ee guri usoo maray gogoshiisana usoo arko iyo galmadiisa kadibna gogol dhaafay oo zinaystay isna xukunkiisu dil waayay waa xadiidka cabdillaahi ibni mascuud ee bukhaari iyo muslim wariyeen laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa halaatin annafsu binafsi wlmuzaani lmuxsin wtaariku lidiinihi almufaariqu liljamaca taarigiina waa kan mudidiiniyo murtadkii wayo iyo walmurtadu kii ridoobay murtad hala dila mooyeen hala nooleeyo lama dheh azaani muxsanna hala dilaa la yiri isaga lama nooreynayn walka afraad walkaafiru gaalka alxarbiyu dagaalka laga dhexeeya wey gaal xarbi ah oo muslimiinta dil ka dhexeeyo inaad ku waraabiso daruura ma aha haba dhintaba marka isagoo nool baaba lalahaa hala iska celiyo hala dile inuu iskaba dhinto ood u daysay biyo-la-aanta ha u dhintee taasaa mudan salaada ka muhiimsan walkalbu ayga alcaquuru dadcunka ah ay dad cuna oo dadlays isna lama waraabiyo isna waxaa loo daliishaday nabigu alay slat slaam waa ka yiri khamsun kulluhunna fawaasiq shan waa shan faasiq oo dadka dhiba xuduuddii xaq ilaalintana ka baxay waxaa ka mid ahaa alkalb alcaquur ayga cunkaa waayo bukhaari iyo muslim baana wariyey fii saxiixayhimaa min xadiidi cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma walkhinziiru doofaarka doofaarkana isna in la laayo way sida ay bukhaari iyo muslim ka wariyeen min xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu wa ardaah wuxuu sheegay nabigu nabi ciise markuu yimaado calayhi salaam inuu diri doono wa annahu yaksaru yaksiru saliiba laan qaybtan iyo istallowda macatabka wuu wada burburin doonaa wa yaqtulu alkhinziira doofaarkana wuu layn doonaa marka doofaarka hala laayaa laysku ogaaye hala badbaadiye layskumaba ogeynba intaasina xayawaankaan xurmada lahayn ayuu kaga baxay mualifku raximah llahu tacaala faslun shuruud tayamumi shuruudda gebagabaysiga iyo boodhaysigu halkana ku saabsan yahay shuruudda gebagabaysigu wuxuu yidhi markaad gebagabaysanayso shuruudan tobankaa waa inaad ilaalisaa faslun shuruudu tayamumi gebagabaysiga shuruudiisu cashaaraatun toban waay tobankaa haddaadan ilaalinin boodhaysigaaga ama gebagabaysigaagu ma asaxayo si uu asaxo fi lmadhab waa inaad tobankan arrimood ilaalisood samaysa wa kow an yakuuna waa inuu yahay bituraabin ciid derbi iyo dhagax iyo nuurad iyo wax kale dhooba iyo laguma gebagabaysan karo qur-aankuna markii saciidan saciidan uu yidhi ciiddaa loo jeedaa xadiidka abitharen soo marnayna markii as la yidhi ciiddaa loo jeedaa waxaa caddaynaya in loo jeedo xadiidkii xudayfata bn alyamaan radia allahu canhuma wa ardaahuma ee imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey ee uu lahaa wa jucilat lana turbatuhaa tahuuran waxaana looga dhigay ciidda shardiga labaad wa an yakuuna waa inuu yahay aturaabu ciiduna daahiran daahir inay tahay waay ciidda lagu gabagabaysan waa daahir inay tahay saa darteed ilaahay baaba yidhi fatayamamuu saciidan tayiban oo wanaagsan oo daahir oo xalaalna daahirna xadiidka abidarna wuxuu ahaa asaciidu tayibu ciidda wanaagsan ee daahirka ah shardiga saddexaad wa allaa yakuuna waa inuunan ahayn mustacmalan cid horey loo isticmaalay cid horey loogu gebagabaystay ama loogu tahaaro qaatay waa inaynan ahayn sababtoo ah ciid biyaha weysadiibaaba la diiday kuwa mustacmalkae horey loogu weysaystay mar labaad laguma weysaysan kara layidhi haddii kuwii ka xoog badnaa asalka tahaaradana u ahaa la diiday tayamunkii ka daciifsanaa waa min baabi owlaa kabaa sii mudan cid horey loo isticmaalay mar labaad ma isticmaali karta shardiga afraad walaa yukhaalituhum waa inaanu dhex gelin oon ku darmanin daqiiqun bur raashinka la shiday baa daqiiq la yihaahdaa iyo wanaxwi wax lamida bur iyo nuurad iyo dambas iyo waxyaabo kale waa inaana ciiddii ku dhex darmanin waayo ciidan iyo turbatuhaa iyo saciidan khaalisan noqon mayso ciidna markaa maadan ku gabagabaysane waxyaaba kalaad ku gabagabaysatay shan soddiga shanaad waa an yaqsidahu soo qaaditaanka ciidda waa inuu niyoodo oo u qasto oo biniyati tayamum iyo gabagabaysi aad ku soo qaadata way waayo soo qaaditaanka laftiisu waa cibaada niyo u baahan yahay wejiga marintiisi iyo gacmuhuna niyo kale ay u baahan tahay saynu u tegi doono insha allahu tacaala cibaadaadkuna badnaahaniya wey soo qaaditaanka dalankaa usoo qaadayaa yaa war uhaya ayib shardiga lixaadi waan yamsaxa waa inuu masaxaa wajhu wejigiisa iyo wayadayhi labadiisa gacmoodba bidarbatayni laba jeer oo gacmaha la saarayo dhulkana loogu soo dhufanayo wa darbatun lilwajhi mid wejiga loogu talagalay wa darbatun lilyadayni mid labada gacmood loogu talagalay labadaa darbo waa inuu la yimaado oo uu kala qaado cidda u wejiga marinayo iyo cidda uu gacmaha marinayo waxay u daliishadeen fuqahadeennu xadiid laga warinaya cabdullaahi ibni cumar oo xaakim iyo tabaraani ay soo saareen ou leeyahy atayamumu darbataani darbat lilwajhi darbat lilyadayni ila lmirfaqayn gabagabaysigu waa laba jeer qaaditaan oo gacmaha ciidda dhulka lagu soo qaado ama lagu dhufto oo midna wejiga ah midna gacmaha ah xadiidkaasi waa xadiid daciif ah oo ma sugna masaladan daliil ahaan sida saxiixiihi hal mar baa ku filan oo gacmaha iyo wejiga la isu marinayo waxaana ku asaxay xadiid ay bukhaari iyo muslim labadabada saxiix ku wariyeen lagana warinaya camaar ibnu yaasir radi allahu canhu ardaa wuxuu leeya nabigaa barayay sida loo gabagabaysanayo wuxuu lehi nabigu suma daraba alarda biyadayhi darbatan waaxida labadiisa gacmood buu nabigu dhulka saaray hal mar keliya uma masaxa shimaala cala alyamiini wa daahira kafayhi kadib buu midigtii bidixda ku tirtiray oo labada gacmood ismarmariyey gacmaha haddana dhabarkoodana uu marmariyey riwaadka wuxuu ku daray iyo wejigiisaba marka waa dalkaa maree loo soo qaaday baa nabigoo fii maqaami tacliim iyo baris jooga ka sugnaatay inuu wejigii iyo gacmihiiba mariyey haddaba haddii imaamu shaafici ina yidhi idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiidku hadduu asaxay isagaa madhabkaygaa kaasaa asaxay kan culummadeenna fuqahadeenna shaaficiyadu dariishadeenne ma asixin shardiga toddobaad wa an yuziila waa inuu zuuliyo annajaasata najaasada awalan marka hore jirkiisa wixii najaaso ah iyo xubnaha weyslaba waaynu ka zuuriyaa leanna tayamumku tahaarada xadadka baa loogu talagalay tahaarada khabadka iyo najaasada tayamum wax kama taro qofkuna markuu tahaaro qaadanayo ee salaadi ka asaxayso waa inuu najaaso daahir ka yahay oo shuruudii jirkaaga iyo dharkaaga iyo meeshaad taagan tahayba waa inaad daahir tahoodan najaaso lahayn haddii najaaso kugu taallo biyaha weysada najaasada la dhaqee tayamum najaase ma zuuliyo tahaaraduna midna waa xadath oo qabays iyo weyse ah midna waa khabath oo najaaso dhaqitaankeeda najaaso la dhaqay tayamum ma zuuliyo marka sideed shardiga sideedaad waa an yajtahida waa inuu ku ijtihaado fi lqiblati qibladu dhinaca ay tahay qablahu qabla tayamum intuusan gabagabaysan gabagabaysugu maadaama daruuro loo jideeyey daruuradana qadarkeeda in la celiyo la kooba la doonayo inaad marka hore wixii ijtihaad iyo qibladaydaya aada soo dhammaysata wey markaad dhammaysata kadib aada gebagabaysato qibladiina markaa toos ugu jeedsato waa meesa hadda ay kaga baahan tahay haddii meeshu masaajid iyo meel qibladii calaamadaysan tahay ay tahay waxba uma baahna waad soo gebagabaysan wayna calaamadaysan tahay meeshin baa u jeedsan shardiga sagaalaad waa an yakuuna waa inuu yahay atayamumu gabagabaysigu bacda dukhuuli lwaqti waqtigu markuu soo galay kadib aad gabagabaysata waay qabla alwaqti waad sii weysaysan kartaa laakiin ma sii gabagabaysan kartid maxaa yeelay gabagabaysigiyo weysaduba asal ahaan marka waqtigu soo galaa la yska rabay weysada daliil gaarahoo ka saarayaa la helay midda labaad ee caddaynaysa waxaa weeye gabagabaysigu waa ruqsad daruura a ah waay daruuradana qaacidada culimmadu waxay dhaheen addaruuratu tuqadaru biqadariha inta baahida lama horaanka ah baa lagu ekayn ma salaada ka hor inaad sii gabagabaysato salaadu baahi uma qabto baahideedu waa markuu waktigu soo gala kadib saa darteed waktigaa unbaad gabagabaysan weeye wakaa shardigii sagaalaad ka tobnaada ugu dambeeya shuruudu tayamumkii tobankaah waxaa weeye wa an yatayamama waa inuu gabagabaystaa likulli fardin farad iyo waajib kasta waa inuu u gabagabaystaa oo faradka iyo waajibka waa inaad u gabagabaystaa mid kale maxaa yeelay ruksada waasaan soo sheegnay waa daruura daruuraduna markay zuusho way zuushaa salaadan unbaa daruuro ahayd kuwa ka dambeeya daruuro ma ahayn oo inaad gaadhiba war looma hayo inaad biyo heli doonto war looma hayo mar hadday salaadii faradkii dhammaatay farad dambe kuu gudi mayso waa marka koowaad waa marka labaade mashaqo iyo culays badan oo gabagabaysi mar labaad laba gebagabaystay leeyahay ma jiro sida weysadii lamid maaha ciidduna ma dhammaato ismarintoodana wakti dheer ma qaadato markayna taa taabato inaad labadiiba masaxdaay haddana waxba maaha oo mashaqo iyo xaraj kuma jiro intaasi shuruudu tayamum ayuu ku gabagabeeyey mualifku raximah llahu tacaala intaas kadib mualifku haddana wuxuu galay fasal kale wax u dhigma oo masale kale oo tayamumka la xiriirta waajibaadka tayamumka iyo arkaantiisa sida loo gabagabaysanee loo tayamumayo wey furuudu tayamumi gabagabaysiga waajibaadkiisa iyo arkaantiisu ay ku asaxayaay hamsatun shan allah dhexdamood iyo tallaabo inaad samayso wey alawalu kan ugu horreeya naqlu turaabi ciidda horta inaad soo qaadda wey naqligaa soo qaaditaanku waa inaad qasab iyo niyo la timaado sida shuruudii aynu kusoo marnay shardiga shanaad ciidda inaad soo qaadda waay maxaa la diidan yahay ciid dabayl kugu daadisay inaad ismarmariso ama ciid qof kale kugu sayday inaad ismarmariso marka dhulka ciidda in laga soo qaado weeye ama meel kale oy saaran tahay inaad ciiddii ka soo qaadato waaye mid iyadu dabayl waddo ismar marmarin kartid mid dabayl ama qof kale kugu daadiyeyna marmarin kama dhigi kartid waaye soo qaaditaankana qasadkii iyo niyadii shardiga waa inuu yeeshaa athani ka labaad anniyatu waa inaad yooto weeye waa niyat lmasxi laba niya weeye meeshan midi waa soo qaaditaanka oo cibaado wey midna waa marintoo cibaado kala wey laba cibaadana midalba niyadeeday u baahan tahay cumuumkii xadiidkana wuxuu ahaa inama alacmaalu biniyaad culamada muslimiinta iyo fuqahaduna saasay u badan yihiin athaaliu shardiga saddexaad ama waxaan leeyahay waajibka iyo rukniga saddexaad masxul wajhi wejiga in la masaxo wey qur-aankaaba sheegay oo ilahi subxana wa tacala fatayamamuu saciidan ayiban famsaxuu biwujuuhikum wejigiina masaxa buy culimmadan wax khilaafa kama jiro in wejiga la masaxayo araabicu kan afraadi masxulyadeyne labada gacmood in la masaxo weeye ila almirfiqayni xusullada ay maca almirfiqayni laga gaadho oo lagu daray inay gacmaha la masaxayana iyadana waa nasul aaya famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum labada gacmood labadaba laakiin gacmihii ilaa xaddee weeye wuxuu yidhi ilaa mirfiqaynka waaye labada xus laga gaaro xadiidka ibni cumar ee aan nidhi mawquuf weeye waana daciif aynu nidhi baa la daliishaday atayamumu darbataani darbatun lilwajhi lilwajhi waja darbatun lilyadayni ila lmirfaqayni xadiidkaasna ma asixin laakiin xadiidkii saxiixaa ee camaar ibni yaasir uu nabigu baray sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay nabigu wuxuu masaxay wajahahu wa kafayhi wejigiiya labada cumaacumood bukhaari iyo muslimna labadoo saxiix bay ku wariyeen xadiidkaasaa saxiixaho daliil ahaan haddii la yidhaahdo waxa asaxay ee daliilkiisu sugan yahay xooggana balan yahay arrintaa ka daliil ahaanna aan muran ka taagnayn waa labada kafaynka ama labada cumaacumood cumood keliya wey inta nabiga tacliimtiisii kasoo soo sal salam taasaana raajix ah imaamu shaaficina wuxuu horay noo yiri noogu dardaarmay idaa saxa alxadiidu fa huwa madhabi xadiid hadduu asaxo kaas aniga madhabkayga dariiqaas imaam bayhaqi in badan maray kutubtiisa oo xadiid mar hadduu asaxo sida imaam shaafici qabaa buu yihahdaa raxmat ullaahi calayhim jamiican alkhaamis kan shanaad ee ugu dambeeya atartiiba waa in la kala hormariyo bayna almasxatayn labada masxitaan oo wejiga la horreysiiyo gacmahana la dambaysiiyo maxaa yeelay waa tahaara cibaado ah sidaasay daahirka qur-aanka iyadoo kala horeysa kusoo aroortay sidaa ayaana la doonayaa iyo weysaduna markay tartiib waajibka ahay arkaanteeda ka midka ahaa cibaadaadkuna say ku yimaadeen baa loo raacaa wey intaasina furuudkii waajibaad ama arkaan midaa tiraadaba tayamumka buu ku sheegay oo kaga baxay faslun fasalkan wuxuu kaga hadlayaa tayamumka mas'aladii ugu dambeysay oo waxyaabaha jebiye ah dayib waan gabagabaystay oo waan boodhaystay oo waan dhammaystay ma iga jabayaa haa u kaa jabayaa faslun mubtilaatu tayamum gabagabaysiga waxyaabaha buriyaayey halaahatun saddex wey saddex baa gabagabaysiga burisa mid a ama ka badan hadday kaa dhacaan ama kula soo darsaan waxaa weeye tayamumkaagii wuu buray kow ma abtala alwuduuca wixii weyse jabiy dhan maadaama tayamumka iyo gabagabaysigu oo farac ka yahay waysada waysadii biyihii ka xoog badnayd wixii jabiyaayey isagana kaba sii daranbu ka mudanba inuu jabiyo waa wax qiyaasul awlaaga ay yidhaahdaan waay kuwaad kaadiday waad saxarootay neef baa kaa timid madii baa kaa yimid taabashadii farjigaa la taabtay wixii waysada jebinaya soo maray oo dhan ayaa waysada jebiyay baa gabagabaysiga jebiyaan leh laba waxa labaad ee jebiyay waa riddatu ridda diinta laga baxa walciyaadu billah ilahay naga nabadgeliya hadduu qofku diinta ka baxo oo gaaloobo oo islaamnimadiisii burtana islaamnimada farac bay ka ahayd gabagabaysigu way buraysaa gabagabaysigu walow weysada farac uu ka yahay waad ka daciifsanya oo waa dahaaro daruura ah weeye dahaaro asal ah maaha maadaama daruur iyo kugu qabatay ay ahayd waysada biyuhu qofku hadduu ridoobo dib ka soo islaamo weysadiisi way u jirtaa laakiin kan hadduu dib kasoo islaamo gabagabaysiga uma jiro marka horeba daruuru ahaa daruurana waktigeedi waa zuulay saddex wa tawahumul maayi biyo inaad ismoodsiiso in tayamamowa haddii u gabagabaystay lifaqdihi biyo la-aantood qofkii biyo la-aan iyo biyo u waaya darteed u gabagabaystay haddii uu biyo is yidhaahdo ay kusoo dhacdo ama astaan iyo calaamada biyo inay yimaadeen is yidhaahda way yimaadeen batala waayo idaa jadal maa falyattaqi llaha walyumisa bishratahu wey jirkiisa ha gaadhsiiyadii waay biyoba haddii tuhun yimaado ama shakigood yimaado gabagabaysi waa buray laakiin haddaadan salaadii ku jirin waay adoo salaadii ku jira tuhun hadduu yimaado salaadada dhamaystiran alyaqiinu laa yazulu bishakidii baad ku camalfali intaasi waa gabagabaysigii iyo masaa'ilkii la xidhiidhay uu cashirkeennaas shanaadi ku saabsanaa halkaasana cashirkeenna shanaad ku gabagabaynaynaa oo ahaa masaa'ilkii tayammumkii iyo axkaamtiisii wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbi saxbi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaqfiruka waatuubu ilayk